kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacala wabarakaatu kulo wacno wanaagsan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka xog waraysi haadahan oo kale ayaad ka dhegaysataan idaacadda kulmiya u doona soomaali sudanes hosbitaal daryeel daweyn iyo dhakhaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka soomaali sudanes waa badqabka bulshadeenna mar kale habeen wanaagsan caawa talaado arbaca ayaa soo gelaysa waa tobanka bisha koowaad ee janawari sanadku waa laba kun saddex iyo labaatan qodobada ugu waaweyn ee barnaamijkan xog waraysi caawa aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a ah gobolka shabeellada dhexe waxaa ku sii badanaya isbaarooyinka lagu dilayo dadka rayidka muddo afartan maalmood gudahooda waxaa maanta dilkii labaad uu ka dhacay isbaaro taalla degmada balcad ehelada marxuumka maanta la dilay oo wada mooto bajaaj ahaa waxay ka cabanayaan ilaa iyo hadda inay halis ugu jiraan risaas laga soo ridayo isbaarada lagu dilay wiilkooda waana ka fogeyn guriga tacsida ay caawa hadda isbaarada jidka waxaa ay taalaa guryaha agtooda sidii ay taalla isbaarada taallaa xabadaha korkaan lagu soo ridween haddaan saacan hadda la joogo sidoo kale caawa waxaad dhegeysan doontaan askari ka tirsan ciidanka ilaalada deegaanka ee loo yaqaano minishibiyo oo maanta nin ganacsada ah ku dilay suuqa degmada xamarweyne ee gobolka banaadir booliiska soomaaliyana waxa ay soo bandhigeen laba askari oo loo haysto dilkii maanta ka kala dhacay degmooyinka balcad iyo xamarweyne oo ka kala tirsan gobollada shabeellada dhexe iyo banaadir kulamada ka socda caawa dil gobolka mudug oo laga hadlayo qorshaha al-shabaab looga saarayo goobaha ay ka joogaan gobolkaasi ayaan eegi doonaa sidoo kale caawa waxaad geysan doontaan senatar cabdi xasan cawaali qeybdiid oo horey uu ahaa guddoomiyihii guddiga dhammaystirka dastuurka ee labada aqal oo ka hadlay caqabadaha waaweyn oo uu sheegay in ay suurtagelin waayeen in loo dhaqaaqo dhammaystirka dastuurka sidoo kale waxaan eegi doonaa warbixin aan kaga hadli doono muddo kordhinta madaxda maamul goboleedyada awoodaha isdiidan ee dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada iyo waxyaabaha taban ee laga dhaxli karo qodobadaas ayaan eegi doonaa iyo wixii nagu soo kordha xubaynteena kalamaan ayaad dhegaysan doontaan gabagabadan waxaan idiin haynaa heestan weydiistay eebbhadowgiisa nin wuu gacalkiisana weeraray barnaamijka waxaa soo saaray oo soo jeedin anigoo xasan nasiiba ah shariif cabdulle maxamed ayaa farsameynaya waa mar kaliyo xog waraysi radio kulmiye madaxweyne madaxweyne kolidhahaye kadhig kadhig kadhig kadhig kadhig maxaan ka dhigaa kadhig ways mahadseene maamuuskaysan lahayn war kadhigaad ku jirtaaye maxay sitaanoo ka dhignaa inta madaxda geedland masab aysan lahayn iyo madaxweyne sitaan miyir yeelan maayaane kadhig magaceen u bixinaa mas-uuliyiin gobol weeye miisaankooda ku koob madaxweyne la mucaaradaan arki jire madaxweyneyaal mucaaradii maxay yihiin markii horea la khaldoo maqaamkooda la dhaafsha muweelayaanku markii hore madawiine ertan mid kastaa magaciisa runtaa waa guddoomiyaha maamul goboleedka geedland miyaytaa maqlay doonayaan mugdi lagu riyoodaa mushkulada abuuree aan muraayad horgayno oo maxay arkayaan miisaankooda runtaa madaxweyne mid weeye magac baahsanna maaha maanta wixii ka dambeeya mudanayaal gobol weeye middaas waa kugu raacnay wallaahi maamul goboleedka geedlan geedlan gudoomiye ka dhig ways mahadseene ka dhig gebigebi ka dheer guriguri ku dumay gacangacan sugtiyo lagu sixiliyo godob godob dhashiyo qalawada guracan gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira guux guux u baxay guluf guluf ku tegay gigya gigisbedelay garya garisirtiyey gelingelin ka daran garya garisirtiyey gelingelin ka daran waatan dhegeystayaal barnaamijkeena xog waraysi ayaan gudagalaynaa waxaan ku bilaabi doonaa isbaaro taalla degmada balcad ee gobolka shabeellada dhexe waxaa maanta lagu dilay allah u naxariistay cali taliya cariif oo ahaa wada muuto bajaaj dilkan ayaa la sheegay inuu geystay askari ka tirsanaa ciidanka joogay isbaarada ilaa iyo hadda lama oga sababta rasmiga ah ee marxuumka loo dilay ehelka allah u naxariistay cali taliya cariif oo aan la hadalnay ayaa inoo sheegay in isbaarada inta aysan mootada uu waday allah naxariiste cali taliye aysan soo gaarin risaas uu ku furay askariga dilka geystay sidoo kale waxay noo sheegeen in laba askari oo hubeysan in ay xilligaasi mootada saarnaayeen wax dhaqdhaqaaqa ma aysan sameyn askartii mootada saarnayd sida ehelku inoo sheegeen sidaasna waxaa ku baxsaday askariga dilka geystay inkastoo markii dambe lagu guuleystay in gacanta lagu soo dhigo sagaaliylabaatanki bishii novembar ee sanadkii hore ay ahayd markii isla degmada balcad isbaarataala lagu dilay seelax gaadaay oo ah nin darawal ahaa waana muddo afartan maalmood gudahood ah in halkaasi uu ka dhaco maanta dilkii labaad allah u naxariistee cali taliya cariif ayaana lagu sheegay inuu ahaa nin beeraley ah oo degnaa balcad sidoo kale caawa ehelka marxuumka waxa ay noo sheegeen in isbaarada oo aan ka fogeyn guriga tacsida ay taalo risaas laga soo ridayo maxamuud taliya cariif oo ah wiil la dhashay marxuumka la dilay iyo sidoo kale cali abuubakar caynti oo adeerkii ah ayaa caawa inoo waramay waxaana ka wareysanay sida dilka uu dhacay waxaan ugu horeyn inoo waramay maxamuud taliya cariif oo la dhashay allah u naxariistee cali taliya cariif meel meesha controolka rsdilo meel la yidhaah oo gudoomiyaha controol u yaalo oo mootabajaad caayo wadayay asoo soo meesha soo maraayo ay joojiyeen laba iskariya horku raacaysaa layii labadii iskariya la saaray labadii iskari midaan ahayn oo horay joogaya xabad kusoo riday ciidamadu muu ka mid ahaa askariga ah. rasaas kusoo riday ah, meeshuu ka tirsana meeshuu ka tirsana ma heshan sababta marka keentay in rasaas lagu furo ninkaan laba askariya gadaal u saareen isagana mootado wada ninkaan asaara lahay mootadiisa xabad ulakacaha lagu soo riday waa ku dhacday markau ninkaan ku dhiftay labadi kale oo gadaal ka saareed waa soo degatay haday soo degatay iskarti kaleo ninka la jirtana waa goobjooga heeday wax qabashaa laguma samayn kaf nimaa kuli diran orda ninka ninka soo ku orday ciidaman kala daba kaceen meelkooraha laga soo qabta wiilka dilka loo geystay ee geeriyooday marxuumka ah halkuu ka yimi markii hore waxau ka yimid ah, soora inuu dugsiga hilweyne meel waxay ka sukayso lamarsadan la yidhaahdo gurugkiisaa ku yaallo ow kusoo hoyday ninka meeshaasoo kasoo baxay gorsheegtadu imise ay ahayd markuu dilka dhacay eh, adiga abaaraha abaaraha waxau ahaay adiga saddex saac meelahaas haye adi laba saac saddex saac meelahaas ilaa hal saac toonahaas waay adiga maahana ma ahayn eh, afar sac ma gaarsan saddex sac ma gaarsanay hataa laba saac laba saac mar hal saac meelahaas dilka badan meesha ka dhaca sidee idinku soo gaartay dilka marxuumka anaga waxay nagu soo gaartay taleefon wiil wiilka idinla dhashaa jidka yaalla abeenana layidhi waa soo kala ordnay meesha uma dheerayn waana imaadna warar qaarkood ayaa jira oo soo baxaya oo sheegaya inay murmeen ninka hubeysan ee dilka geystay iyo marxuumka geeriyooday marka wararkaas waxaa leedahay waa been abuur wax kama jiraan weyaan ciidamaba eh, saaraay eh, wax been abuur horta waxay soo badihaysa male ninkaas waa dhintay allah unaxariisto eh, aniga wax been abuur ku badi maayo lacag isii shan kunoo shilin soomaaliya u dhinta ninkaas dadlaha waa arkay laakiin aniga wax moortada saarnay kamid maahayn dhinaceygana u gada ninka aniga ila dhasha u gada maayo laakiin inay ciidamada dileen cadayha oo meesha joogta o nin kamida dilay ciidamadan ay wax qabasha oo ka dawlad ahaan ah ay noo qabanin ayna waalkay asoo meesha yaallo si nabadgelyada bax meesha asagoo kiis iyo wadatukadiisa wato qabtaan la rabayne ma ay eh, qaban hubi kanoo ka dambeeyane eh, ma qaban si caadiha loo fasaxay xabadkana laguma sii askar waxaa lagu yaqaanaa inay qabtaan wixi dildilaah ee gacantudiiglaah ee wax dilo ee dad ama xoolo ama naf maal iyo nafba dilo ee meeshaas controolkaa waa control dawliya wax ku sameeya meesha in la qabto a laisku wax qabashaa laguma samayn meesha ka cararalhogtiisa iyo tuutuyisho iyaa dhahay marka ka carar meesha ciidamada la shaqeeya meesha la shaqeeya sidee ka ogaateen xogtaas idinku waxaan ku ogaanay ninkaan isagoo hubaysan ee kama bixi karin kontaroolka daacxabad lahan xabadda lagu dilay ninkaan xabada ahayna meesha kama dhicin marka labada keliya ee mootada la saarnaa wax dhadhaqaaqa ma samayn oo ay kusoo qabanayaan ninka dilka gesta ma samayn labadaas isgeri ma samayn iskafto kale meesha reediga ku ahaaday ee laba difaaco kala joogtay na wax oo oo dagaal ay ninkaas ku qabaayaan ma samayn hal baaotaanti daba ridin waa midda aan la fajacno taas horta eh, askartan eh, labada ah mootada soo raacay ma wuxuu ahaa arrin raalli asaga uu ka ahaa mise waxayd awood sheegasho xogtaad haysaan laba askartaan asaa horaa kugu raacaynaa iyo iyo iyo iskasoo raacaya mootada faaruq waaye lee aheed mahe maadaama uuna eh, dad nin nin oo mooto kaligeed ku socdo niman hubaysan qasab kuma raacin oo horay ay handadaad iyo dhibba meesha difaaca sokeeye meeshu ka raacay difaaca sokeeye ay nabadgelyo si nabadgelyaha uga gudbay halka xageeya waa dhibaatada meesha lagu gaarsiiyey iskartaana waa saareen marka waxaa la rabaa ka maamul ahaan inay qabtaan ninka falkaas ku kor geystay ayagoo dariis dawladeed gashan oo iskara inay ninka oo ninkii darawalahay oo ku waday mootada ku waday inuu ku dul baxsado ma ahayn kuwi kale oo kasii dambeeyo difaaca dambeeya jooga inay qabtaana waa lama sii rabino haddee hafaqada laguma yaabo nin gacan kudhiigla hafaqada laguma yaabo wax dadaala ah ee xabad laga dabar riday ama la muujiyo dadaal meeshaas ma ka muuqato booliska soomaaliya waxay ku sheegeen ninka dilka geystay inuu ahaa shaksi aanan ciidamada rasmi kaga tirsanayn oo ahaa qof hubaysan idinku ma haysaan xog intaasi ka baxsan oo aad ku sheegaysaan inuu ka mid ahaa ciidamadii askarta ahayd oo dowladda ka tirsan oo goobta ku sugnaa ciidamada waa la ogyahay ninkan inuu ka tirsanaay meesha ciidamada meesha ka tirsan laba nuuca qaar waxaa waaye ciidan maleeshiya in adeeru kaala qoraga ii qabo meeshan wax ka qaado leda ka qaado e iyo iyadan sharcigahe ama militariga ama boliisa ay kala yihiin moogta dhammaantu taala waxay isku yimaadeen ogaa degmada Ah, meesha um, eh, kii oo nabar dawladeed leh iyo kii oo maleeshiyahaan qoraba loogu diibaba marka iskala hesheen marka asaga dhinacu ka tirsanaa midkaan midkaan waa ka tirsanaay ciidamada meesha joogta oo maleeshiya u ahaaye iyo ahaayeba eh, ciidan sharci ahaayeba marka hore tuutoo gasha tuuta tuuta shacab looma geliya mogta dilka markuu dhaca kadib maxaa xigay dilka markuu dhaca kadacdi eh, beledkii dhamaa soo mudaaharaday wadadaa la gooyey likameedkiisii iyo controolka difaaci wixii layelay waxaas waa lagu mudaaharaaday meesha waa dhib badanaa ka dhaca laakiin wax oo hadda dhibaad dhibah oo dad lagu dilayo kale ma jiro laakiin jidkaa gocnay muddo adag ilaa sideed saac maxaa ka jira wararka sheegayaa in dad caraysan ay ku xoomeen goobta isbaaradu taalay oo dhammaan la burburiyey lamayeeri iyo wixii meesha oo yiilay eh, hadday ka baxeen dhinaca uga baxeen naago shilki ka yimiday balcad eh, waa og tahay eh, dhibaatadeeda badanbadatay eh, islaamakaas iyo waxaas oo soo yaaceen ay siibeen lamayeerigii lugaan taageerada jidkay ku gubeen laakiin wax huba iyo wax saasoo loogama dhielin iskarta waa kala waa kala baxeen qurkoodi iyo waxay lacag meesha ay ku haystaan dhinaca kale ay ula baxeen shacabkaas oo areysanaya yimido meesha waa burburiyey waa mudaaraad caadiya ah ama lugaan taageerana laamay ku gubeen baabuurtana saasaa loo celiye walaa waa amasoonoo soo maraynataa waa la celiye ugu dambeyn waxay inoo sharaxdaa wiilkan kula dhashay maanta la dilay qof noocee buu ahaa wiilkaan wiil beeraaleeya ee xoolaaleeya ee webika dugna degan webika barina degan moot mootadas hatee hadda dhow mar dhow gata mootada waxay ku aadaa beertaas masagaa ugu taala webika dug beertaasay ku aadaa xoolana waa u jiraan nin xoolaaleeya uu ahay xaaskiisana intan waa degan yihiin aabis iyana xagga xoolo iyo beera u jiraan weli ka dug moota bajaaj caadiga ah oo beerta ku tago oo qofkao rabada hor u saaro oo biil iyo maxba kama raadsao beerta lagu tegi jira waana ugu imaan jiri adeerkaya asagana heli jooga wiilka adeerkiis aan kuu dhiibaynaa waa ii dhiib asagana asalaamu calaykum wacalaykum salaam maxaa xooga noogu dari karta adiguna ayd allah ku siiya waxaan kara aniga horta wiilka adeerkiisaan ah haye waxaan ka imid meel la yidhaahdo lafagar haye markoo dhintay eh, hal saac iyo bar laba saac mala macnaha lay sheego gaadiidaan soo qaatay intaasoo kilomitr waaye waa adiga eh, shan saacadood afar saacadood camalaan soo socda haye meydka asagoo meeshiis yaallo meeshii macnaha rugtii dawladda ay deganeed lagu dilo ou yaallo oo la fiirsaa macnaha marka anaga waxaan macnaha indaqaasanaha in ay dawladda wax ka ogeen degmada taliyaha degmada ma imaan wax dadaale ah oo hortayn yimid male lix saac iyo bar aan macnaha meesha ugu nimid meydka isugu yaalo haye oo maydka sidiisa u yaalo oo macnaha mootada saaran ay gacanta u raaracdo oo dhiiggiisa dhulka ku dhufkayo aan meesha ugu nimid marka annaga waxaan macnaha hadda cindaqaasanahay in ay gudoomiyaha degmadana uu wax ka ogyahay Eh, isbaarada lagu dilin heebaaba ciidankiisi waayo waxa dilay ay wax ka ogyihiin eh, annagoo hadda gurmid meeshaas lafagara soona soona daafeeda macnaha kudhawdaha kasoo gurmidno inaan meydka ugu nimaado meesha oo ayikana ay imaanin oo xamar macnaha eh, nimin macnaha xamar ka yimid oo loo sheegay ka yimid ay loogu yimaadaan a ah, horta caddaata degmada hoosteeda in lagu dilo meydka dad badan waxay isweydiinayaan maadaama marxuumka uusan gaarin goobta isbaarada ay taalay maxaa keeni karaa in sidaas ay wax u dhacaan adeer qayb allah ku waxaan ka rabaa lama nimoodo askar ee ka saarneed baabuur ninna jidka u joogsada ninka hadda xogogaalka iswarsiga mobel ninka oo xabadda kusoo ridaya ay ka qaateen mobel macnaha lamid askariya mobel ka qaateen hadday ka qaateen wuxuu yihi mobeelka isiya iyo xabad macnaha laga warsiya ninka yay ka qaadanayaan mobeelka kanna waxa dilaya haye waana wax been oo mobeylka iyo xabada iyo xabadaha macnaha lagu riday eh, haddaan fiirin olajeeda ninka ma yahay iyo eh, ah meesha xod ah soo baxda haye marka adeer waxaan kaa rabaa khayr allah ugu siiya anaga macnaha eh, meeshaan shacabaan nahay ninkaas dadaal xumo dawladda walaxinka og tahay ay dhibaataysay dhibaato badanaan macnaha haddaan shacabnahay aan cawahayna anigoo hadda sooro daafeedka soo aadnay asoo meydka yaallo eh, shan saac lix saaca meesha ugu nimid lix saac meydkii aan ugu nimaado aa horta ilaahay qadari oo hal macnaha eh, dawladda ay macnaha joogin oo gudoomiyaha degmada ciidan uu leeyahay technica uu leeyahay adduunyau leeyahay eh, inuu difaaco amba oo se wax u dhaceen u yidhaahdana waa ka weyn laakiin qofkii hubaysnaa ee dilka geystay gacanta lagu hayaa sooma hadda qofka hubaysnaa dilka geystay waa la qabtay xamaraa loo gudbiyey Eh, annagana lama soo marsiin dad hadda iska cariisan cariirsano eh, wiilkooda la dilaan ahayn mogta marka waa la gudbiyey hadda waxaa nagu ware waa la hayaa xamara loo gudbiyaa macnaha nagu ware maadaama hadda qofkii dilka geystay gacanta lagu hayo maxaa kale ood u baahneedeen oo inala samey ah waxaan u baahneen oo nala samey ah nabadgelyo horta ilaahay macnaha nabadgelyo hana siiya nabadgelyo inaan dawladda ka helno dawladda nabadgelyo daran macnaha aan ku aragna hadda isbaarada jidka waxay taalaa guryaha agtooda sidii ay taalla isbaarada taallaa xabadii korkaa nagu soo ridoen haddaan saacan hadda la joogo annaga hadda qori waa haysanaa eh, labaatan qori soddon qori waa haysanaa macnaha shicbaanu naha laakiin matalo jirno inaan colaad iyo dhibaato aan subino kuma talo jirno idinkuma la kulanteen maamulka degmada maamulka degmada mana noo imaan annagana dad dhibanayaal oo nin macnaha ninkooda dhintay oo laamiga dhex yaallo askarta ay dishaan macnaha ahayn eh, asagaan rabnay in oo amba wafdi dad uu noo dirsado odayaale odayaal dhaqameeda amba wafdi uu noosoo diray asagaan ka sugayna ma umaana annaga nagalama sugayn niminka oo oo eh, la dilaan ahayn eh, marxuumka dhintay niminka lahayaan ahayn dadaan sugayna ilaa haddaba dadaan sugayna sidaana u fadhina waaya ugu dambeyn baaqaaga muxuu yahay baqay wuxuu yahay eh, annaga nabadgelyaan macnaha u baahannahay waxay sharci waxay ilaahay macnaha oo shareecada ay noo keentana diyaaran ah una kuwaasna waxay ahaayeen maxamuud taliya cariif oo ah wiil la dhashay darwalkii maanta lagu dilay degmada balcad iyo cali abuukar caynte oo adeer u ah bal markan haddii aan eegno askari ka tirsan ciidanka ilaalada deegaanka ee minishibiyo ayaa maanta nin ganacsado caan ahaa oo lagu magacaabi jiray abubakar maxamed nuuraani oo shan iyo lix sano jir ahaa wuxuu ku dilay suuqa degmada xamarweyn dilkan ayaa ka dambeeyey sida goobjoogyaal sheegeen in loo dilay lacag dhan shan kun oo shilin soomaali ah askariga dilka geystay oo isku dayay inuu baxsado ayaa loo guuleystay in gacanta lagu dhigo afhayeenka ciidanka booliska soomaaliya sadiiq aadan cali dodishe oo warbaahinta maanta la hadlay ayaa waxa uu sheegay in booliisku gacanta ku hayaan labada askari ee maanta dilalka ka geystay degmooyinka xamarweyne iyo balcad maanta oy taarikhdu tahay tobankii januari janwari abaara toddobadii subaxnimo ama hal saac oo subaxnimo ayaa eedaysna lagu magacaabo xasan juule shaakir oo ahaa ciidan uyaal wuxuu si arxandarro ah dil ugu geystay dhibane marxuum cali taliya cariif hadaafow waaxda xaawataako ee degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe ee maamul goboleedka hirshabeelle shacabka degmada balcad maamulka degmada balcad iyo hay-adaha ammaanka ayaa iska kaashaday soo qabashada iyo gacan ku-dhigista eedaysanahaas oo doonaya inuu ka baxsado goobtii falka uu ku geystay hase yeeshee gacanta lagu soo dhigay isagoo ku sugan meel labaatan kilomitir u jirta goobtii falka uu ka geystay isla markaana doonaya inuu baxsado ayaa gacanta lagu soo dhigay laguna soo simay gacanta ciidanka saldhigga booliiska ee degmada balcad ee ciidanka booliiska soomaaliyeed dhanka kale isla maantay tobankii janwari laba kun saddex iyo labaatan abbaara kowdii iyo labaatan duhurnimo ayaa ciidanka booliiska ee saldhigga xamarweyne ee degmada gobolka banaadir qaybta guud ee boliiska gobolka banaadir ee ciidanka booliiska soomaaliyeed wuxuu gacanta ku soo dhigay eedaysano ka tirsan ciidanka ilaalada deegaanka xamar kaasoo lagu magacaabi jiray qaasin lagu magacaabo qaasin ducaale cabdi oo si arxaandarra ah u dilay isna sidoo kaleeto waaxda gobonnimo ee agagaarka kawaanka xamarweyne eedaysan dhibane wuxuu dilay dhibane lagu magacaabi jiray marxuum abuukar axmed nuuraani lixdan iyo shani jir ahaa lixdan iyo shan sana jir ahaa ina hooyo samaan cali abuukar eedaysanahaas oo dilay qofka marxuumka ah muwaadinkaa ah, oon wax dembi ah, ama waxba galabsanin waxba ka geysanin hase yeeshee sida baarista hordhaca aan ku ogaanay in loo dilay cadad lacag ah oo aad u yar ayuu ka doonayey sidaas ayuu askarigaasi qofka muwaadinka ah oo shacabka ah ee muwaadinka somalida waxba galabsan ku dilay sidoo kaleeto kambalcad saas oo kaleeto ayuu isna ku dilay ciidanka boliiska soomaaliyeed iyo hay-adaha kale ammaanka ayaa gacanta ku soo dhigay eedaysanayaashaas labadaas fal ee waxuushnimada ah ku dilay laba muwaadin oo soomaaliyeed waxba ka galabsanin labada eedaysanaba waxaan u caddaynayna ummadda soomaaliyeed inay gacanta ciidanka booliiska soomaaliyeed ku jiraan isla markaana sida ugu dhaqsiyaha badan ay wajahayaan maxkamadda awoodda u leh si cadaalad loo marsiiyo ma jirto sabab ay cadaaladda uga baxsanayaan eedaysanayaashaas falalka nuucaasa geystay sidoo kaleeto eedaysano kasta oo falal nuucaasa geysta ciidanka booliiska soomaaliyeed oo kaashanaya kaashanaya shacabkeenna sharafta badan ayaan gacanta ku soo dhigayna waxaan horgeyn doonaa maxkamadda awoodda u leh si ay cadaaladda u maraan sadiiq aadan cali doodishe afhayeenka ciidanka booliska soomaaliya ayuuna kaasi dhegeysta lahaa oo maxaa dhacay war meesha naga wad niman qoryo wataa soo socdeen war ma waalan tahay war kuwan waa ciidankii qaranka labiskooda soo ma arkaysid see noqon iyaguba qaado qabo maaha iya gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel ku tegey weli barnaamijkeenna xogwaraysi radio kulmiye ayaad la socotaan bal markan haddii aan egno degmada wasile gobolka mudug waxaa ilaa iyo hadda ka socda kulamo looga hadlayo abaabulka al-shabaab la doonayo in looga saaro amba qorshaha la doonayo in al-shabaab looga saaro goobaha ay kaga sugan yihiin gobolkaas kolamo ayaa saacadihii ugu dambeeyey socday halkaasna waxaa ku sugan mas-uuliyiin heer federaal iyo heer dowlad goboleed isugu jira haddaba wararkii ugu dambeeyey ee kulamadan waxaan goordhow ka wareystay waryaheena xasan axmed maxmed hadanaada maadsan tahay degmada gobolka mudug waxaa ka socda kulamo kala duwan oo ay leeyihiin saraakiisha ciidamada kala duwan ee dowladda federaalka iyo kuwa dalka deegaanka iyo sidoo kale kuwa daraawiishta galmudug waxaana kulamadaasi dhammaan loogu wada hadlayaa qaabkii saacadaha soo aadan uu ku bilaabi lahaa howlgal milatary oo daqamayaasha usoo laga saaraya dagaaladan oo ka hirsan gobolka howlgalkan kulamadan wasiirka socda waxaa maxaa kaala bixi dariiqa koolaadaan ciidanka xooga dalka generaal xasan maxamed awka xasan jaabic iyo saraakiil kale oo ka qayb saraakiisha ciidamada korkor iyo sidoo kale kuwa danab ee ka tirsan midriga soomaaliya waxaa la filayaa in saacadaha soo aadan ciidamadu ay diraha u galaan deegaano badan oo hadda al-shabaab ay ku sugan yihiin rasmaa saalaha soo aada mau bilowdo howlgalka milatari ee la doonaya in lagu galo dhow deegaan oo ka tirsan koonfurta gobolka oo ay ugu weyntaa degmada dheere oo hadda sugay xubnihii ugu badnaa oo ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab eh, dibloomadaas ila kala duwan oo kahelina waxay sheegayaan in eh, lagu gohamiyey in baymo iyo sidoo kale weerar toosa lagu qaado degmada dheere islamarkaasna si toosa loo galo fariistimaha al-shabaab ay ku leeyihiin deegaano badan oo ka tirsan gobolka gaar ahaan degmada dheere oo la doonayo in lagu garaaco si markaas gudaha lagu galo eh, kadibna ciidamada gacantooyinka deegaankaas ay marka si guud ayuu saamsaamta ama abaabulka dhanka al-shabaab gobolka ka socdaa waxaana kulamadan ka socda mara wasiila koonfurta gobolka midoob ah ku saabayaan sida dhowrka maamulada lasoo dhaafay dabaabsi xoogan ku jiray howlgalka milatariga ka socda ah, deegaanada galmudug gaar ahaan gobolka galmudug oo aysan jirin wax dhaqdhaaq ah oo markaasi ka socda deegaanka wariyaheena xasan axmed maxamed ayuu kaasi dhegeysta lahaa senatar cabdi xasan cawaali qiibdiid oo horey u ahaa guddoomiyihii guddiga dastuurka ee labada aqal ee baarlamaanka federaalk ee soomaaliya ayaa wuxuu ka hadlay caqabada waaweyn oo uu sheegay inay suurtagelin waayeen intii xilka uu hayay in loo dhaqaaqo dhammaystirka dastuurka qodobada qaarkood uu sheegay waxaa ka mid a ah wadashaqayn la-aan ka dhex jirtay labada aqal ee baarlamaanka federaalk ee soomaaliya maqaamka muqdisho oo ilaa iyo hadda aan go-aan laga gaarin iyo sidoo kale culayse kale oo ay ka mid yihiin sida uu sheegay beesha caalamka oo doonaysay in qodobo ka hor imaanaya diinta islaamka iyo dhaqankeenaba lagu daro dastuurka muxuu ahaa khilaafka ama wada shaqayn wada shaqayn la-aanta labada aqaloo baarlamaanka federaalka golaha shacabka iyo aqalka sare ma jirin wax wada shaqayn oo ah dhow iyo wadatashi dhow oo arrintaas laga gala ma jirin lamana raacin sida ka muuqata dastuurka qodobka kun iyo toddobaad oo kale iyo iyo arrimo kale oo badan oo labada aqal ka dhexeeya weli uma aysan helin xal labadii aqal intay isku yimaadaan inay xalliyaan marka muxuu ahaa waxyaabaha kale waxaa ka mid ahaa oo maqnaanteedu ay ahayd caqabad waa muxuu ahaa awoodii garsoorka oo meesha muxuu ahaa dalka gaar ahaan maxkamadii dastuuriga ahayd oo meesha ka maqan oo dastuurkii marka marka ku-meelgaarka uu noqday nin waliba bejku rabo inuu markaas sidii rabo bejka loo isticmaalo aan la ixtiraamin yani aan odhan karayo lababa dhowrin markaan saas tartiib u sheego waxaa kaloo caqabadaha ka mid ahaa oo meesha ka maqnaa maqaamka muqdisho oo waxyaabaha la rabay in go-aankaba laga gaaro meeshaani de waa caasimadii dalka maqaamkeeda noocee weeye xaggee bay xaggee hayaan matuula oo magaalo degmo kamid ahaa dawladda kamid ahaa ma dawlad goboleedba ma dowlad dawlad ma ma ma ma maamul goboleeda ah? maxay yacni meel ma jirin yani waxaway maqaamkii muqdisho meesha waa ka maqan yahay arrintaasna waxaa waajibkaas yacni qeyb ka mida ah waxay noqonaysaa wada shaqaynta labada aqal maadaama uu sharcigu siinayo in ay arrintaas ee mas-uul ka yihiin labada aqaloo baarlamaanka federaalka soomaaliya waxyaabaha kaloo la kale waxaa ka mid ah oo aada iyo aada runtii ah wax marnaba aan indhaha laga qarsan karin waxa weeye xiriir la-aanta ama wada shaqo la-aanta ama iska indhatiridda dowlad goboleedyadu sida dastuurku qabo waxaa dastuurkan laleeyahay wuxuu waxa wuxuu matalaa aqalka sare wuxuu matalaa dawlad goboleedyada in fact mana matalo waa yimaadaan halkaasay xataa inuu aqal jiro oo ka maqan yahayba mararka qaarkood halkaasaa la maraa waxaan aragnaa iyadoo la isku haysto dawladda xukuumaddii iyo meeshii ahayd nidaamku sida uu hadda nidaamku dhigayo wax kasta oo tabashaa oo ay qabto iyo wadaxaajooda dowlad goboleedyadu inay maraan aqalka sare haddaanan guddigan la baawar garayn nimanka halkan ku jira oo ah la yihaahdo xalane meeshaan xalan la yidhaahdo meeshii laxaad balaayadu fadhido balaayadaasi soomaaliya dastuur iyo dawlad midna uma rabto hadday dastuurka xataa kula saxayaan hadday xataa talo kugu biirinayaan ma ahan talo dhaqanka yaga iyo diinta yada ku salaysan ma noqonayso annagu dhaqan baan leenahay diin baan leenahay marka dee si marka ninkan adigu aad dastuurka u dhiibto tiri orod aad haddee ninkaan haddaadan adigu dawladda iyadoo aysan ku aysan ka ka ka ada ka kaaftoomin inuu galo xeradan inuu galo dada ka kaaftoomin senator cabdi xasan cawaale diid ayuu kaasi dhegeysta lahaa bal markan waxaan eegi doonaa warbixin aan kaga hadlayno muddo kordhinta madaxda dowlad goboleedyada awoodaha isdiidan ee dowladda federaalk iyo maamul goboleedyada iyo waxyaabaha taban ee ka imaan kara amba laga dhaxli karo waryaheena shucayb maxamed daahir ayaana warbixintan ku eegay muddo kororsi markii aad maqasho waxa ugu weyn ee niyaddaada ku soo dhacaya waa saaxadda siyaasadda ee afrika iyo tan soomaaliya oo nidaamka muddo kororsiga la jaanqaaday tan iyo markii xornimada ay qaadatay soomaaliya dalku waxa uu soo maray marxalado kala duwan haba ugu darnaaday xilligii burburkii oo dhammaan ay burbureen kaabayaashii dhaqaale ee dalka iyo nidaamkii dowladnimo sannado ah kadib geedi socodka nabadda soomaaliya ayaa loo dhaqaaqay shirar kala duwan oo sannado badan qaatay ayaa lagu kala qabtay dalalka etoobiya kenya masar iyo jabuuti oo dhammaantood lagu raadinayay in meel dhex laysugu keeno saamilayda siyaasadda soomaaliya shirkii carta ayaa noqday mid dib u soo celiyey rajadii soomaaliya waxaana la dhammaystiray bayaankii carta iyada oo la dhisay dowlad qaran oo ku meelgaar ah dowladdii soomaaliyeed ee ugu horraysay tan iyo kun iyo sagaal boqol kow iyo sagaashankii oo xilligaa dalku burbur uu galay waxayna heshay aqoonsi caalami ah taas oo boorka ka jaftay kursigii ay soomaaliya ku lahayd qaramada midoobe iyo waddamada gobolka intaa wixii ka dambeeyey madax kala duwan ayaa soo qabtay jagada ugu sarreeya dalka iyadoo dhammaadkii sannadkii labada kun labaiyo toban doorasho ka dhacda magaalada muqdisho burburkii kadib uu dalka kaga baxay kumeelgaarkii loona gudbay dowlad federaal ah xilligaasi waxaa doorashadaasi ku soo baxay madaxweyne xasan sheekh maxamuuda nidaamka federaalka ayaana lagu dhisay maamul goboleedyo uu dalku yeeshay iyo kuwo hore u jiray oo laga sii dhaqaajiyay halkii ay joogeen balse waxaa laga dhaxlay in awooddii dowladda dhexe ay noqoto mid maamulada ay la gorgortamaan xilligan shanta maamul goboleed ee ka jira dalka afar ka mid a ah ayaa ku dhaqaaqay muddo kororsi halka maamulka puntland iyana ay ku dhawaaqday inay ka madax bannaan tahay dowladda dhexe tallaabada puntland ay ku dhaqaaqday ayaa uga sii dari karta xaaladda dalka magaalada baydhabo dhowaan waxaa ka dhacay xiisad ka dhalatay muddo xaalkeeda ayayna weli raadinayaan madaxda ugu sarreeya dalka iyagoo u boqoolay deegaanada koonfur galbeed si dib u heshiisiin loo kala dhex dhigo siyaasiyiinta ishaya lagama sii hordhici karo waxa iyana ka dhici kara magaalooyinka dhuusamareeb jowhar iyo kismaayo oo iyana ay ku shaqeeyaan saddexda maamul kale ee muddo kordhinta samaystay siyaasiyiinta qaarkood ayaa qaba in muddo kororsiga uu ku hoosduugan yahay dana shisheeye taasna ay fududaysay in madaxdu ay ku dhiiradaan muddo kororsi iyagoo og dhibaatada laga dhexli karo waa kan siyaasi mukhtaar maxamed cali oo aan wax ka weydiina dhibaatada laga dhexli karo muddo kororsiga waa culays horta waxa weeye maaragtay shanta maamul goboleed iyo dowladda dhexe waa wada shaqeeyaan saasay maaragtay magaca soomaaliyadaa lagu wada shaqeeyaa marka haddii maaragtay ay muddo sameeyaan horta muddo waa sharci daro hadday sameeyaan oo ku adkaystaanna waxay noqonaysaa garaaf iyo dhallaaso inuu ka yimaado oo hadda maaragtay waxyaabaha la wado o dhan ay maaragtay inta badan inay hor istaagaan oo ay saamayso marka waxa weeye waa waa maaragtay garaaf ay ugu talagaleen inay maaragtay ku dumiyaan sistamka dowladnimo ee soo iftiimaya marka waxa weeye maaragtay gobolada maxaanku rahay galmudug iyo koonfur galbeed iyo maaragtay aada iyo aaday maaragtay ay u liitaan dowladda dhexaad biisha dekeda male koonfur galbeed iyo galmudug garoomo waaweyn ma lahan laakiin puntland deked macmal ay leedahay iyo maxaanku rahay garoomo jubbalandna garoon fiican ay leedahay kismaayo waa garoon weynaa ku yaalla deked weyn oo qurxoonna maraykan u dhisana waa ku taallaa marka waxa weeye kuwa dekadaha leh haddii puntland ku dhawaaqa beni oo maaragtay aan meel tegi doonin dhawaaq aad ah, gacmo badanaa ku jira wadamada deriska iyo kuwa carabta qaar ka mida ah iyo kuwo kale gacmaha ku jira oo lacago badanaa dabcan maaragtay gorgortanaa jira oo loo ballan qaaday oo la yidhi haddaad ka saas yeeshaan aad u boosataan ama saas eh, maarata muddada korsata korrisaan oo muddada aan dheeraysaan lacaga ayna siinaynaa marka shisheeyaa ku jira oo soomaaliya inay sracadacadu ku oo raba inuu kala googooyo laakiin ma suuro gelayso dalka maraykanka aaduu maara soomaaliya ugu soo dhawaaday maaragtay shaqo badan oo ka hayaa marka masu ma suuro gelayso mana la aqbali karo mana soconayso ayagaa adkaarkooda siyaasadeed ayaa ku gubanaya maana ma maarata wax soconaya maa in ka badan soddon sano ayay madaxda soomaaliyeed raadinayaan dib u dhiska kaabayaasha dhaqaalaha dalka welina dadaaladaasi qaarkood ma aysan suuragelin shacabka soomaaliyeed ayaa ah kuwa rajo ka qaba inay mar uun arkaan soomaaliya oo cagaheeda ku istaagta aada ayuu u mahadsan yahay kaasina wuxuu ah waryaheena shacayb maxamed daahir wuxuu warbixintaasi ku eegayey muddo kordhinta ay sameysteen madaxda dowlad goboleedyada iyo weliba caqabadaha ka iman kara soomaalidu waa cajiib afrikaba waa ka sooc sansaanka carbeedna ma leh cid lagu suureeyo ma leh bal eega siday yihiin siddeedda iyo tobanka gobol intaba calamaha la suray intuba waa suuq madow intuba waa sumad qabiil intuba waa saylad jaan damaaci bay wada sitaan masayr baa lagu salliday sad bay u hamuumayaan sandalo maqan bay rabaan sarrayn bay doonayaan waxay saxariiriyeen saboolkiiyo maatadii aggoommihii bay sidkeen sidii xoolahoo kaley ku baayacayaan sunuud

waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afari nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii aroso adeerkayna leewaaye war adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe aa federaal inaa adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggee loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyeya allay leedahay yaa hirshabeella ya koonfur galbeeda ya sajubballaana ya galmuduga buntland gaarbay isku taagtay buntland gaarbay bay isku taagtee ma ogtihiini <laughs> rag oo dhamme walwaalow waa la goostaye la goostaye gobolkii ou jooge waa la goostaye horaa waxaa loo yidhi ninkii gooni u goosto oo gacalkiisna ka guuro usaa garab la'aan ku dhacaayo war cilmibaris la sameeyey waxaa lagu ogaaday in buntland ay deni kadib sii jiri doonto aryaadhaha barofesor kabiir ah oo arrimaha caalamka ku xeeldheeraa waxa uu yidhi si kastay lama dawladood u yihiin kanada iyo maraykanku haddana waa un qaaradda ameerika war cilmi baaris muddo hal qarniya la samaynaya waxaa lagu ogaaday in cusbada iyo sonkortu ay isku midab yihiin laakiinse ay ku kala duwan yihiin warwarlaweynay heedhaha haddii ay buntland goosato gooni u istaagtay soddon sano waxaan goobayee gaari kari waayey haddii ay u guureen iyagu guri abaareedka anay ila gudboon tahay midnimo inaan goleeya wargabooso waa arrin fiicane muuse ma kula qabaa war midnimo muuse oggolaaday dani inuu diidaa maanta say tah war allaa u naxariistay abwaan hadraawi wuxuu yidhi gobonnimadu waa libin ku tixan geeddi nololeed marka uu gabaabsado xilliga laga gu' gu'weynaaday ayuunbaa ninkii gudan karaa dhan ugu guura war goosasho dadka ma kala qabatee dani maa la afgarta waa laogyaha wuxuu goobaye horaa waxaa loo yidhi daweel la'aan xaasha maduusho duruur laan roob ma yimaado suul dhabaale waa hadal haddana waa si sigooniya aan maqli jira war kalamaanay dalka dalka guushiisu waa deni daali maaye wuu bedeli masaanay ku dambaysay war madaxweyne hadduu noqon lahaa deni dalku ma kala go'een waana hagaagi lahaa marka ciddii u diidaa qalad kale war brofesor axmed ismaaciil samatar bacda ka hor madaxweynaha soomaaliya u tartama qabay kadib markuu wareeggii koowaad ka gudbi waayo toddoba cod helayna aydhaboorka hargeysuu ka degey markaasuu ciidda dhunkado midnimadu weliguu ololaynayo ka soo hor jeestay gooniyisutaanka somalilanna aqbalay dalkaygii saxda ahaana haddaan imid buu yidhi abbawtan oo kale warnimayow raysul wasaaraha waddanka waa xamse cabdi aare eegga kaylada kale yeedhyeedhina maxay tahay war bishaarow bilaash baad eegga eegga u guraysaaye horaa waxaa loo yidhi nin xaaskaaga raba gabadhaada kuma qanco armadeeyow ah. waa rabaa roobaa lagu waaye war buntland waxay odhan jirtay hooyadii federaalka nahaye ah. ma carruurtii baa ku caasiyowday mise hooyada ilmaheedii nacday war hadda hooyadii federaalka ah. waxay u sharaxan tahay kaalintii labaad ee goosashada war hooyadii federaalka haddii fiinaal ka saati aabbihii federaalka meeli ku suga hayte hayamadeeyow xaggana ma ka bilaabatay war waalid iyo wiil hadday isqabtaan wiilka gardaran aga wargo warkaa ma iska hubisid war horta shirka koonfur galbeed ma gooniisutaag baa isagana looga hadlayaa buda waryaaq tolkayo doonay kowaga gobolka dhex jira ee goradaan war puntland somalilan wax badan bay ka koobiyeysay waxayse ugu darrayd markay goosashadii ka koobiyeysay kaabartaa kaabadii ama la dhihino wararta waxaan la yaabay maamul goboleed inuu yidhaahdo waa go'ay xildhibaanadii iyo wasiiradii matalayana ay iska joogaan oo weliba aysan juu ka dhihin bal ayagu yay matalaan war wasiirradii xildhibaanada somalilan bay la mid noqonayaan aaga oo iyagana ma muqdishoa lagu dooran war ilaahay u naxariista gaariyo wuxuu hore u yidhi nin wax diidayoon hay ahayn wax uu ka doorbido wuxuu doonayaan jirin war allah u naxariista cadraawiba wuxuu hore u yidhi wax diidda markay jirtaa wax doonkuna meelmar yah aryadhaha anigana allah ii naxariista waxaan idhi goordambee ninka guurayow ma goobtay horta geedqaabow goordambee ninka guurayow ma goobtay horta geedqaabow war kalamaaney barfusar yahya caamir wuxuu yidhi dad badan ayaa go'aanka buntland u fasirtay ismuujin iyo inay wax ku jukaysanayso inay rabto in la tuugtuugo si ay u dareento inay muhiim tahay dad kale ayaa u arko qaran soomaaliya ma jiro hadduuna madaxweynaha ama ra'iisul wasaare ka ahayn qof puntland ka soo jeedo kuwa kale ayaa u arka dhaqaale iyo xuquuq dheeri ah oo aynan lahayn soomaalida kale hanala siiyo qaar kale ayaa u arka culays siyaasadeed madaxda puntland ka haysto gudaha puntland ayay shacabka puntland uga sii jeedinaysaa xaaladda dhabta ah iyada oo meel kale farta ugu fiiqaysa war dad kale waxay qabaan go'aanka ah. buntland iyo muddo kororsiga maamul goboleedyada ah. intuba inay aqabad ku yihiin dagaalka al-shabaab lagula jiro war haddii layga maqlaaya hal kalmahan odhan laaye ah. hooyadaa federaalka ha la soo maslaxeeyo dadku waa isku hawle aga wargooyin kursiga xamse cabdiar cidna lagu maslaxayn maayo war abwaanguuraba wuxuu yidhi goosashada warkeedii batiyo gooni baa noqonta cidda ay gubayso ma garan loogu goodinayo aryaadnaha waxaa kaloo hore loo yidhi ismaahuurtaan heshiis heshiisehey kala heerta kaaheybaadroon ismahuurtaan heshiisehayn kala heerta kaaheybaadroon war cabdulow soomaalida kalagoyina horaa waxaa loo yidhi haybadu waxaad ku leedahay dhulkaaga hooyo waana lama huraane hagarlii wax ugu qabo waana lama huraane hagarlii wax ugu qabo warwar mahysida dani buntland ma hagran wuxuuna yidhi waxaan xooga saaraynaa arrimaha gudaha puntland war muuse bixiyoon siciidani la teliyey wuxuu yidhi hawliga dhammaata ku dhalatay caawe dhuxushaan ku joogiyo dhamacdii dareente dheel dhelma joogteen dhabo fiirso dhabo fiirso weliga kalamaane idinka buntlandan ku haysiina xamarweyn wax ka dhacay ma ogtiin idinka war ma baa xamarweyne lagaga dhawaaqay war goonistaagiina maaha xamarweyne waxaa ka dhacay fal xanuun badan nin dan yarahoo gaari gacan korkiisa wax ku gadayey ayaa askari minishii biyaa wuxuu u dilay laba kun oo shilin darteed waxaa yaab leh saddex kunas dhiibi ramakun wacasiri hadhoowaan dhiibaa maxaa loo dilaa aryaadhaha dadkan haddii shabaabna dila minashiidiyana dilayso waa u dhammaatee wax khayr qaba allaha keeno war cabdulla waxaa kaloo maanta degmada balcad ka dhacay askari isbaara joogay baa darawal mooto bajaaj ku dilay sababtana waxaa lagu sheegay lacag baaday ku murmeen maalmo dhoweydna waad ogeydanoo waa tii darawal caasi wata toban kun darteed loo dilay hase yeeshee labadii nineed balcad wax ku dishay labadaba waa la qabtaa la yidhi maxkamaddaana laga rabaa inay go'aan degdega ka gaadho gaadho laakiin waxay su'aali ka taagan tahay ninka xamar xamarweyne labada kun darteed ninka ku dilay asaga gacanta ma lagu hayaa war manshibiya oo xamar khaamusa khamusa u ah eh. hadda xamar nin walba shan kun jeebka ku soo qaada miya war horaa waxaa loo yidhi ah. nin wax dilay haddii aan la dilin ee la sii daayo ah. wuxuu doono waa inuu dilaasee la dili waaye war dilaay haddii aan la dilin ah. asagaa wax dilaaya waa inuu dilaa sara noqdaasaa la dili waaye wargooyi ninkii wax dilaa xalkiisu waa dil ee qaatiliintii shabaab oo dilka dadka banaystay xaaladoodu xaggay maraysaa war jubbaland baad ka soo hadlaysaa war kalamaanay war ma haysiine dawladda jabuuti ee uu hogaamiyey ismaaciil cumar geelle dayax gacmeed ay hawada u dirtay oo waabay dirtayba war goonahin geella waa kii hadda noo yimid war jabuuti ay horumar iyo nabad iyo caano ku waar miyaa ilaahay u aqbalay war warka dhex dhexgelinine dowladda jabuuti waxay heshiis la gashay koox khabiirra ah oo teknolojiyadda qaabilsan oo ka socota hong kong waxayna ka shaqaynayaan sidii muddo shan sana ah jabuuti ay dayax gacmeed ugu dili lahayd hawada sare waxaana heshiiskaasi shaqadaas ku baxayaa la yidhi lacag dhan hal bilyan oo dollar waxayna sidaas jabuuti ku noqon doontaa ha la yidhi dowladdii u horraysay ee afrikaan ah ee hawada sare dayaxgacmeed u dirta war daroonis ma noo soo diraan dayaxgacmeed markay dirayaan war adaan war hayne madaxweynaha jabuuti wuxuu yidhi dagaalka al-shabaab waa ka qayb qaadanaynaa aryaanaha samigae cabdullana waxauu yidhi shabaab ow la kala hatiya hal walba geedku hoos jira haddii la kala hatiya hal walba geedku hoos jira fariimahaasi xubintii kale ee ka horeysay ee kalamaan waxay gabagabo u ahayn caawa barnaamijkeena xog waraysi oad kala socoteen idaacadda kulmiya ee muqdisho barnaamij ka lamidta dib u kulmi doonno sidaas iyo nabaday waxyaha jidhkiisii kuka goyay warano suurimayuu qalay jidhkiisii kuka goyay warano suurimayuu qalay nin wadkiisu khayryahay amahana uu khayr yahay amahana ku waaro nin wadkiisu khayr yahay amahana ku waaro nin wadkiisu khayr yahay amahana ku waaro weydiistay eebahey cadowgiisa nin wuu heshaday cadowgiisa nin wuu gacalkiisana weeraray walaalkii gowracay love. kooxuu caylayu sun walaaqday oo cunay wahyaha jidhkiisii kuka goyay warano sulayman u qalay waxyaha jidhkiisii kuka goyay warano nin wadkiisu khayryahay xumahana ku waaro

weydiistay eebbahey gacalkiisana weeraray walaalkii gowracay gacalkiisana weeraray